baabu qatli lmurtadi qofkii ridoobay dilkiisii iyuu kani baab u yahay wuxuu yihi tasixu riddatu riddadu waxay ka asaxdaa yani waxaa ridoobi kara weyn min kuli baaliqin qof kastoo qaangaara caaqilin oo miyirkiisii qaba mukhtaarin oo aan qasbanayn fa ama asabiyu kii yaraa walmactuuhu iyo qofkii maskax ahaan aan dhammaystirnayn oo ama abuurkiisii horeba sidaa ha ahaado oo inta badan mactuuha ka loo isticmaalo ama mid markaa waalidu dib kaga timidba ha noqdee falaa tasixu riddatuhumaa riddadoodu ma asaxdo de waa marfuucu lqalam labaduba markaa tasarufaadkii aan ka asaxayn unbay ka mid wa tasixu riddatu sakraan kii sakraansanaa wuu ridoobi karaa sida tasarufaadkiisa kalaba ay u asaxayeen wa qiila fiihi qowlaan horeynu usoo marnay khilaafka ku jira iyo duruqdiisa waa sidii alaaqa nagu soo martay oo kale waama almukrahu falaa tasixu riddatuhu buu yidhi kii la qasbay isagana riddadiisu asixi mayso haddii aanu qalbigiisa u sii daynin gaalnimada weeyaan waa ka ilaahay subxana wa ilaa man ukriha waqalbuhu muطmainu biliimaan walakin man sharaxa bilkufri sadra facalayhim gadb min allahi walahum cadaabu cadiim man kafara biاllahi min eh, bacdi iimaanihi ila man ukri wa ama almukrahu haddaba falaa tasixu riddatuhu riddo ka asixi maysa haddaanu isagu gaalnimadaasi qaadanin markii lagu qasbay hadduu iska qaato oo uu ku niyad sama hadduu qalbigiisa usii daayo de kaasi gaalo wakadalika alasiir waxaa lamida qofkii xabisnaa ee la qafaashay fii yadi lkufaar ee gaalada gacanta ugu jiray laa tasixu riddatuhu riddadiisu ma asaxayso yacni waxa weeye haddii aanu dee ku qarcin isagu oo waa qof qasban oo kale waa haddii uu gaalnimo ku hadlabaa loo jeedaa iyagiioo uu gacanta ugu jiro hadhow markuu inoo yimaadana uu yidhaahdo waan qasbanaa waa qariino waadixa weeyaan waa laga rumaysanaya waa laga rumaysanayaayo waxa uu ku hadlay intii uu maxbuuska ahaa wuxuu ku qasbanaa inay ahayde aanay inuu gaaloobo ka ahayn waa laga rumaysani oo dadkii dhintay maalan dee war muwarisiintiisa dhaxalkoodii uu yeelanaya uu soo gelaya waa la rumaysanaya saasaa loo jeedaa marka looma jeedo qofka hadii la qafaasho maba gaaloobi kara maaha wuxuu yihi waman irtada can ilislaam qofkii gaalooba ee ridooba istuxiba an yustataaba in toobadkeen la yidhaah wanaagsan fi axadi lqowleyni labada qowle ku jira mid ahaani siduu leeyahay yujibu fi laakhari qowlka kale sida kuji ku jirtaan waaba waajib buu leeyay istitaabat lmurtad qofkan ridoobay ma toosun baa loo dilayaa mise toobadkeen in la yidhaahdo iyaa waajiba qowl wuxuu leeyahy waa iska mustaxab lakin waxba waajib ma aha oo wuxuu la mid yahay un gaaladii kale siday noo iman doonta oo baabka baabkan ku xiga insha allahu tacala aan ku arki doono gaaladii iyagoon waxba loo sheegin kol haddii dacwadda islaamka ay ka warqabaan baa saq dhexe la miri karaa gebigooda markaa dee kana waaba nin muslimba soo ahaa oo diinta yaqaanay oo sooba qabsaday soo islaamay markaa markuu ridoobo waxba waajib ma aha buu qowl leeyahay in markaa towbadkeen la yidhaahdo qiyaasan cala alkaafiri alaliyi aladii balagathu dacwa qowlka laakiin muctamadkii wuxuu leey waa waajib oo de waxa weeye waxaa dhici karta qofkan in shubha ay kusoo dariday marka intii naarta uu ku waari lahaa calaaqadii hore islaamkuna ay ninkan baaqi culqadii hore islaamkuna ay baaqi ku tahay waa in markaa la yidhaahdo ka noqo abu muusa alashcari radi allahu tacaala canhuna ninkii yahuudiga ahaa intuu islaamay haddana yahuudiyoobay toobadkeen buu kulahaa isagoo xidhxidhan waa kii mucaadiminaya ninkani muxuu ahaayo waa nin saasoo ridoobay markaa waa kii yihi fadhiisan maayo ilaa la dilayo riwaayadka qaarkood waa kuso hortay markaa abu muusa alashcari intaa ka hor oo markaa toobadkeen ku wa fii muddati listitaabati haddaba muddadan toobadkeen laleeyahay qowlaani laba qowl baa ku sugan waa muddo intee leeg baa ninkan toobadkeenta lahaynaya axaduhumaa midkood mid ahaani wuxuu leeyahay alaaata ayaam axaduhuma alaaatu ayaam muddadaasi waa saddex maalmood oo cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu ahar laga soo guuriyey iyo tilmaamay wathaani ka labaad fil xaali wahuwa alasaxu isla markaas iyuunbaa loo war toobadkeen markaa toobad waayo isla markaaba waa la dilayaa waxba wakti la sugi maayo maxaa yeelay de ridada ayaa keensanaysa dilka riddadiina waa wax hadda waaqica oo hadda jiro weeya sida xuduudii kaleba fain rajaca ila lislaami hadduu diintii kusoo noqdo qubila minhu waa laga aqbalaya ilan waa towbade wain takarara minhu wuxuu yihi wain takarara minhu haddii gaalnimadu iyo ridadu ay ka soo noqnoqotay wuu ridoobaa uu islaama wuu ridoobaa uu islaama uma aslama markii u dambeysay markaan qabanay wuu islaamay waa laga aqbalaya laakin cuzira ayuu yihi waa la ciqaabaya waa laga aqbalayaa laakiin waa la edbinaya soo noqnoqoshadaasi shakibaabay keenaysa de in toobadkeenkiisa dambe laftiisu uu sax yahay iyo in kale qowl baaba jira odhanaya lagama aqbalayo waa la iska dilayaa kaas wuxuu yihi in irtada ilaa diinin hadduu diin u ridoobo laa ta'wiila liahlihi dadka haystaa aanay waxba awilanaynoo aanay wax sheeg diinteennan islaamka aanay qaab kale u fasiraynin diin qaldanun maalan u arkaanoo ay leeyihin islaamku sax ma aha kafaahu an yuqira bishahaadateyn inuu dee shahaadateynkii qiro iyaa ku filan ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna rasuulullah khalaas diintii islaamka ee uu baailka ka ka sheegayay waa kaa qiray intaasa nagaga filan laakiin in irtada hadduu u ridoobo ilaa diinin diin yazcumu ahluhu dadka haystaa sheegtaan anna muxameda sala allahu alayhi wasalam in nabigeenu mabcuuun ila alcarab nabiga carbeed yahay oo dadka kale aanay shaqo kulahayn yani markii hore muslim buu ahaa markii dambe sida qolyaha qaarkood ay sheegaan oo kiristaanka qaybo kamid ah iyo in uu marka wuxuu qaatay markii dambe kuwaa odhanaya waxa weeyaan nebi maxamed nebi wuu ahaa laakiin nebigii carabtu ahaa annaguna shaqo kuma lihi taa noocaasa markuu qaatay lam yasixa islaamuhu ninkan ku islaami maayo xataa yatiya bishahaadatayni ilaa shahaadataynkii uu ku dhawaaqo wayabra'a min kulli diinin khaalafa diin اlislaam isaga intaa lagu dayn maayo waa inuu ka beri noqdo dhammaan waxalla wixii diinta islaamka khilaafsan ama waa inuu de hadalkii hore hadal burinayo ku hadlo u yihaahdo ashhadu an laa ilaha ila اllah ana maxameda rasuul اllahi ilى اnnaasi kaafatan hadduu sidaa yihahn waa caadi inuu yahay rasuulki ilaahay ee dadkoo dhan loo soo diray khalaas marka gaalnimadiisa wixii keenay wuu ka noqday marka maxaa la rabaa qofka waxaan gaalnimadiisii keenay islaamnimadiisu waa inay ka noqosho u noqonayso laakiin haddii shahaadateynka qir un la yidhahdo isagoo marka horeba qirsanaa gaalnimadiisa wax kale ay keeneen de markaa taasi markaa unoqon mayso shahaadateynki unoqon maayaan islaamnimo unoqon maayaan wuxuu yihi waana halka la yidhaahdo imaam shaafici raximah llahu tacaala iyo imaam axmed baa waxaa dhex maray dood taariku salaadku waa kaafir iyo kaafir maaha waxyaal imaam shaafici weydiiya waxaa kamid ah, hadduu gaal yahay siduu islaamaya deetana waxaa lagu yii dee wuu ashahaadanay markaasu de ashahada isaga diidanaa marka horeba isagoo ashahaadanaya ad waa gaal lahayde maase wuu tukanaya dee muxuu tukan waa gaal ma gaal baa salaad kaa saxda bal siduu usoo muslimi lahaa iyaa laydinka doonay ila wuu tukanaya hadal maaha gaal salaadi kama asaxdo marka <laughs> imaa inaad tiraahdaan isagoo tukanbu horta muslim noqonaya markaa salaadii inaga ansaxaysa de markaa salaada laguma gaalo wa kala lagu gaalo tarkusalaad ma wa kalagu gaaloobay wixii kale haka imaad marka ninkan gaaloobay maxay toobadiisu noqonaysaa wixii uu ku gaaloobay inuu ka tago markaa halkaa wuu qabsaday baa la yidhi imaamkiio wuxuu yihi qawlkiinani waa waa mushkil wax soconaya ma haddaba wuxuu yihi fain aqaama cala riddati hadduu murtadnimadii kusii adkaysto wajaba qatlu in la dila ayaa waajibi lilxadiidi الصaxiix man badela diinahu faqtuluuh ninka diintiisa bedela dila waa xadiid saxiixa oo saxiixa ku sugan weliba kaasoo kale maayo axaadiis dhowra baa jirta oo kamid ahaa xadiidka hadda aynu sheegeynay mucaadi bni jabal iyo qisadii mucaadi bni jabal iyo abu muusa alashcari waana masale markaa maxsuuma diinta oo aan wax khilaafi khaasatan markuu nin yahay wax khilaafo culamada islaamka dhexdooda ka dhexeeya ma jiro waa xadkii ridada wax markaa shubhada ama la odran karo maxaa qofkan loo dilayaa miyaanu qofku xor ahayn iyo sheekadaasi war soconaya oo macnale maaha waayo de qofkani muslim buu noqday muslim markuu noqday wuxuu u hoggaansamay axkaamtii islaamka axkaamtii islamkana waxaa kamid a ah in la dilo qofkii ka baxa waxyaalahan ay gaaladu qorqortaan imikaba markaad wadankooda gelayso waxay ku ohanayaan waa inaad qawaaniinta aada laasimto qaanuun qawaaniintu miyaad maarata ku qanacday qaar badan baa laga yaaa kuma qanacsanay lakin haddana maadaama ad saxeexday oo tiri qawaaniintiin ogolahay way kugu qaadayaan hadhow soo ma marka maxay u diideen islaamku inuu ku qaado qofkii markaa islaamnimo usugnaatay in axkaamtii islaamka lagu qaaday maxay u diideen waa uun iska hawo weeyaan iyo waxaan macno lahayn marka diintuna wixii wax ugu muhiimsanaa weeyaan xoolahan iyo waxyaalahan oo dhanba diintaa ka muhiimsan maalka iyo nafta iyo waxan diinta ka horeysa marka qofkani wuxuu halis ku yahay dadka diintoodii kii dadka amnigooda halista ku ahaa waxaa ka daran kan diintooda halista ku ah oo kaa diinta halista kuwii dadka caqligoodii iyo maskaxdoodii halis ku yahay wadajirkoodii halis buu ku yahay amnigoodii halis buu ku yahay saas daraaddeed diinta islaamku maadaama wixii ugu muhiimsanaayo qofkan u haystay ay diinta ahay mujtamacu waxa ugu muhiimsana haystaan ay diinta ahayd mujtamacii in diintoodii ligasho la geliyo oo zaczaca la geliyo ma ogolo wuxuu yihi fain kaana xuran marka kaas raggii marka waa lagu ijmaacsan yahay dumarkana xanafiyadaha khilaaf ka keentay laakiin iyadana de waa u lamid waayo xuduudda waa loo siman rag iyo dumar wuxuu yihi fain kaana xuran hadduu xor yahay lam yaqtulhu ila alimaam cidda qofkan dilaysaa waa dowladda uun cidka dili mayso hadduu xor yahay oo de xuduudda dowladda ayuunbaa ogta fain qatalahu kayruhu qofaan dowladdii ayni hadduu dilo oon loo dirsanin bikayri idni iyadoo aan dowladdii u fasixin oo aan loo dirin cusira wax magdhow laga qaadi maaye laakiin waa la idbinaya dabdaraad samaysa baa laleeyay waana sida axkaamtu ay ku hagaagayso oo haddii qof waliba qofku isleey waa murtad uu dilo dee markaa ummadiiba fawdo ayay ku noolaanaysa mid waliba mid buu iska wain qatalahu inta kale dadka qaar badan baa dad badan gaalaysiiyey kuwaasoo dhan waxay noqonaysaa inay ay maaragtay madhabkoodii baailka ahaa ummaddii markaa ugu xiraan bay noqonaysaa taasina halisteeda yeelanaysa wain qatalahu insaanu qof hadduu dilo murtadkii ama maaragtay qofkan ridoobay uma qaamat ilbayinatu markhaati la helo calaa anahu kaana qad rajaca ila alislaam markhaati ka markhaati kacaya inuu ninkani soo noqday baa la helo markii la dilay kadib fafiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi wuxuu leeya yajibu calayhi اlqawad waa la qisaasaya muslim buu dilay layd waana ka muctamadkaa weeyaan waa la qisaasayaayo malihiisan iyo man cahidahu kaafiran gaalnimuu ku ogaa hadduu ku ogaa miyuu iska yaa isaga ku yiri dil yaa u fasaxay marka waa waa la qisaasaya wathaani qowlka de waxaa shubha noqonaysa gaalnimadiisan hore iyuu qowlkani leeyahay lakin kor hadday sugnaatay inuu muslin ahaa ninkana sidiisaba uu mutacadi ahaayo arrin aan loo dirsanin uu ku kacay waa loo qisaasay kaasi waa ninkii xorta ahaa ama qofkii dumar ahayd ee xorta ahayd fain ka wain kaana cabdan qofkan ridoobay hadduu addoon yahay faqad qiila waxaa la yihi waa muctamadkiiye yajuusu lisayidi qatluhu sayidkiisa ayaaba dili kara oo dee wuu ka oogayaa xuduuda sida nusuusta qaarkeed ba ay tilmaantay xuduuddii wuu ka oogayaa sayidku addoonkiisa oo maaragtay addoonkiisa maaragtay addoontu hadday sinaysato maaragtay waxa weeyaan xadeey hadday sinaysa haddana sinaysato xadeey hadday sinaysato xadeey marka dambena iibiya baa lihi walow bidafiirin waa tira wixii lagaa siistaba iskaga iibi markaa dee waxa weeyaan xadeey xadeey marka laleeyahy dee saadadii baa markaa khitaabkaasi uu u dhacaya marka sidii xadka zinadaba loogu oogayey xadkii ridadana sayidku ugu oogi karaa waqiila laa yajuusu maya waxa weeyaan halkan xortii unbuu lamid yaho dowladunbaa ka oogeysay xadu zinaha ayaa isagu gaaraho kani waa xaqullaahi o yatasilu bixaqihi fii islaaxi milkihi baa la yidhiyo kani isagu xagga edbintiisa qayb kama ah waaba dilba kan laakiin xadkii zinadu waa nooc edbino waa la yar garaacaya waa ulayn oo kale u marka isku mid maahee kan dowladunbaa oogeysa buu qiilkani leey wain atlafa lmurtadu murtadku hadduu baabi'iyo maalan xoolo cid kale leedahay oo sayidkiisii aanu lahayn cafwan addoonkii baan ku noqday wain atlafa lmurtadu murtadkii hadduu baabi'iyo maalan adduun cidi leedahay hadduu baabi'iyo isagoo murtada aw nafsan ama qof dilo calaa muslimin qof muslima ayuu seejiyey oo maal ka baabi'iyey ama naf ka dilay ama dimigiina waa lamide eh. xarbigii un baad meesha ka saari wajaba calayhi damaanu magdhow baa ka waajibayay de oo de waa la qisaasaya waynu soo aragnay murtadku hadduu cid dilo in la dilayo bal xataa hadduu murtad kala dilo iyaaba loo dilaya wuxuu yihi wajaba aleyhi damaan marka damaankii waa ku waajibaya wixii u markaa gacanta ku haya maala ayaana dee laga bixinaya itlaafkaasi maalkaa wain imtanaca bilxarbi haddii murtadkii intay bataan ay iska caabin sameeyaan oo ay dagaal dowladdii kaga hor yimaadaan oo fa murtadkii deetna sidaa wax ku baabi'iyo fa fiihi qowlaani ka ahli lbagiy laba qowl baa ku sugan sidii qoladii fallaagada ahayd ee nagu soo martay miyaa laga qaadayaa wixii dagaalka ay ku baabi'iyaan mise laga qaadi maayo halkaa waxaynu soo rajaxnay inaan laga qaadayn laakiin halkan waxaa la rajaxayaa murtadiinta waa laga qaaday koox murtadiina wixii ay baabi'iyaan iyaga waa laga qaadayo qutaacu uruqi kuwii jidgooyada galay sameeyey oo kalun bay la mid yihiin mooryaantii bay la mid yihiin ahlu ta'wiilkii la mid maa waynirtada buu yihi hadduu ridoobo qofkii walahu maalun isagoo adduunle faqad qiila waxaa la yihi fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi wuxuu leeyahy annahu maalkiisu baaqin calaa milkihi milkigiisa ayuu baaqi ku yaho xoolihiisii sidii uunbuu u leeyahay kaasi waa qowl wathaanii qowlka labaadna annahu mawquufun maye waa la lahakinayaayo fain rajaca ila alislaami islaamnimada hadduu kusoo noqdo xukima biannahu lahu waa loo xukumi maalkiisa inuu isagu lahaa oo aanu milkigiisaba ka bixin wain lam yarjic hadduu soo noqon waayo xukima biannahu qad zaala biridati waxaa la xukumi markuu ridoobay in milkigiisii uu zuulay ariiqadaasi labadaa qowl bay tiri waqiila waxaa la yihi waa ariiqo labaad oo ariiqada rajaxana fiihi qowlun haaliu labadaa qowlba way ku jiraan qowl saddexaadna wuu ku jiraayo odhanaya annahu yazuulu binafsi riddati marka uu ridoobo ayaaba milkigiisii uu zuulay saasabuu ku zuulayba saddex qowl ariiqadan saddexda qowl sheegaysa rajaxan ninkan murtadkaa xoolihiisii ma isagaa mise ma laha qowl baa le ma laha leannu waa ka ridoobay maalkiisii fay buu noqonayaa markuu dhinto markaa xoolihiisii ma laha markaa dariiqa gaara wey ayuu sheeku qawlkaasi dariiqun baa sheegtay dariiqada kale qawlkaa way tuuraysa labada qawlee kale waa labada kan ka xoogane midi wuxuu leeyahay may milkigiisi waa baaqi waayo hadduu soo islaamo de lagama taabanayo waa wixiisii dayntii hore lagu lahaana waa laga bixinaya marka waa xoolihiisii qawlka saddexaadoo ka rajaxanihi waa annahu mawquuf waa la hakinayaa waxa lama garanayo inuu weli leeyahay iyo iyo inay milkigiisa ay ka zuusha marka haddii islaamnimada uu ku soo noqdo waxay noo caddaanaysa xoolahani xoolihiisii inay ahaayeen haddii uu soo noqon waayena waxay noo caddaanaysa in xoolahani markii uu gaaloobay ay milkigiisa ka baxeen oo baytulmaalka ay markaa xoolihii baytulmaalka noqdeen wuxuu yihi waama tasarufuhu fafiihi halaathatu aqwaal kutakrifalka iyo kutasarufka uu maalkii ku tasarufayo inta aan qaadigu xayiraad saari weyan haddii qaadigu xayiraad saaray iyad waa khalaas laakiin intaan qaadigu xayiraad saarin waxyaalihii uu iibiyey iyo waxyaalihii uu hibeeyey iyo maxaa laga yeeli fafiihi halaathatu aqwaal saddex qowl baa ku sugan axaduhaa midi wuxuu leeya yanfudu tasarufkiisu uu fulaya ilaa inta xayiraada qaadigu uu saaray waayahay marka haddaynu ha de milkigiisiibaa baaqia waa lagu dhisi karaya oo binaan calaa baqaai milkihi wey milkigiisiibaa baaqi o qowlkii koobaad wathani qowlka labaad wuxuu leeya laa yanfudu mayma fulayo dariiqada labaad qowlkii saddexaad ee ku jira binaaan calaa ana milkahu qad zaal haddii lagu bineeyo warku waa cadya laakiin dariiqadii hore lafteeda qowlkani wuu imanaya dariiqada horena zawaalulmilki may aaminsanayn laakiin ariiqadaas iyaduna waxay leedahay markuu ridoobay maxjuur caleyhi buu iska noqday qofkan milkigiisiiba ha noqdee laakiin waa maxjuur caleyhi walow biduuni xajri qaadi ayuu maxjuur caley sidii safiiha oo sidii eh, mufliskii la xayiray oo kale ayuu noqonaya oo ridadan a ka dhigaysaba sidaa daraaddeed tasarufaadkiisi ma ansaxayaan wain baqiya milku whaaliu qowlka saddexaad waa muctamadke annahu mawquufun waa la hakin laakiin waa goorma waa hadii caqdigani uu yahay dee caqdi waqfi aqbalaya ilan cuquudda qaar baa aqbalaysa qaarna ma aqbalayso wasiyadii o kale waa caadi tacliiqii bay aqbalaysay marka cuquuddii tacliiqa aqbalaysay waa la hakini wixii aan tacliiqa aqbalayna dee hakis ma gelayaane baatil bay noqonayaan iibkiisii iyo hibadiisii iyo aan tacliiqa aqbalayni cala aljadiid markaynu ku soconno ilayn markaynu bayculfuduuliga ka hadlaynay waynagii sheegnay cuquudda oo dhan laba qowl baa ku jira hal kul اcuquudi taqbal waqf aw laa marka qadiimku muxuu yihahdaa alcuquudu kuluhaa taqbal waqfa hakis wuu galaa cuquudda o dhan xataa nikaaxa oo nikaaxulfuduuligi wuu guntamayaa laakiin waa waxa weeya waa waa guntamid aan dhamaystirnayn haddii la ijaazeeyo sidaasuu ku soconaya hadii la ijaazin waayana uu burburaya marka qowlkaa qadiimka markaynu ka tagno inu jadiidkii qaadano annahu mawquufun tani waxaynu ku socodsiiyin uun cuquudii tacliiqa aqbalaysay sida wasiyadii iyo kuwii aan tacliiqa aqbalayn iyagu de waqfina ma aqbalayaano waa la hakinayaa ma soconays way burayaan markaa waaya wuxuu yidhi faidaa maata ninkii adaba murtadkii hadduu dhinto aw qutila ama la dilo isagoo sidii murtad u ah qudiyat iduyuunu min maalihi wixii dayn lahaa maalkiisa ayaa laga bixin walbaaqi wixii soo harayna fay-un baytumaalmuslimiinka xoolihii gelayay gaalada ka yimid ayuu noqonaya fain aqaama waariuhu bayinatan kii dhaxalkiisa la hadduu markhaati inoo keeno annahu sallaa bacda riddati wuxuu markhaati u keenay ninkani markuu ridoobay kadib u toobad keenay waabuu tukadayba isagoo tukanayaan ayaan markhaatiya uhaya waynu ka shakeynaa isaga warkiisa ma qaadanayno inuu dhaxalkii diidayaa laga yaabo isl wi dhaxalki halgu siiyo waxaan odhanaynaa marka markhaati keen haddaba markhaatiyadiibuu keen labadii markhaati buu keen haddaba fain kaanat isalaatu fi daari lislaam haddii isagoo inaga inala jooga salaadii ay noqoto oo ninkani nin yani dhulka dowladda islaamka dhexdeedu ku tukanayay lam yuxkam bislaamihi buu yihi sheekhu waaya waana sida madhabka uyahay ninkan inuu muslim ya la xukumi maayo waayo waxaa dhaci karaysa inuu maaragtay dadka qaldaye miyuu ashahaatu toobad keeno saani miyuu ashahaatu intii aan la dilin ama aanu dhimanin markaa lama qaadanayo taqiyo inay ahayd iyo is-ilaalin iyaa loo malaynaya wain kaanat fi daari اlxarbi hadduu laakiin isagoo gaalada la joogo halkaa ku tukanayey oo markhaatiya la helay inuu halkaa ku tukan jiray xukima biislaamihi inuu ninkani muslim ahaabaa caddaanaysa oo wawarihahu lwaariu kii dhaxalkiisa lahaana dhaxalkii waa la siin wain caliqat minhu haddii ay u ureysato kaafiratun tu iyaduna gaalad ah sida murtadad oo kale biwaladin ilma ayay maaragtay ugu u qaaday fii xaali riddati waktigii uu murtadka ahaa iyuu uureeyey gabadh murtadada oo maalan uu qabay de markii hore ama yahuudiyad uu qabay fa huwa kaafirun gaal weeyaan waa gaal wa fi istirqaaqiha markaa hadday laba murtad yihiin murtad iyo murtada murtad buu isaguna noqonaya sida muctamadkaa imaam nawowi uu rajaxay inkastoo hadal badan ka taagan yahay oo qowl uu raafici rajaxayo inaad kale aad ka arki kartaan uu leeyahi waa muslim bulqaynina uu yihiba nusuusta shaafici kaasii taageereysa inuu muslim yahay ilmahaasi laakiin imaam nawwi baa yihi qultu haaliu adharu qultu aladharu murtadun wa bihi qaca alciraaqiyuun saasuu manhajka waa murtad oo ciraaqiyintuna isagaabay qaciyeen ciraaqiyinti waa kuwan fahuwa kaafirun waa kan khilaaf ma gelinaya waa laga arkaya fahuwa kaafir waa gaalbu wa fi istirqaaqi haada alwaladi qowlaan gaal ha ahaadee haddii dagaal lagu soo qabto isagoo xarbiyahoo inala dagaalamaya ma la addoonsanayaa mise la addoonsan maayo laba qowl baa ku sugan muctamadku wuxuu leeyahay lama addoonsanayo waa murtad markaa de waxaa la odhanaya toobadkan digna waa lagu dilaya sida aabbihii oo kale ilan aabihiiba murtad buu ahayo lama addoonsanaynin hadduu ataa dagaal aynu kusoo qabano waa la dilayay markaa kanna waa sidii oo kale ayuu wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala baabu qitaali lmushrikiin dagaalkii mushrikiinta lala gelayay waa jihaadkii weeyaan kitaabu siyarna waa la yidhaahda ama baabu siyar kitaabu ljihaadna waa la yidhahda intaba culamadu way ku uga cunwaan cuwaan way uga dhigaan qitaali mushrikiin gaalada la dagaalankoodi waa jihaadkii iyuu halkan axkaamtiisii musanifku raximah llahu tacaala ka gelayaayo waad arkaysaayo kitaabka sheekhu wuxuu tartiibiyey tartiib aada iyo aada u layaab badan oo iminka wixii dil ahaa ama dagaal ahaa iyuu iswada raacinaya diyadii intun bayna soo dhex gasho de iyadana keentay maadaama naftii laga hadlay oo qisaastii arrimi de markaa iyo kafaaradiina laga hadlo way noqotay kadib waa ahlulbakyigii kuu raaciyey wuxuu kuu raaciyey haddana murtadkii haddana imika waa kana wuxuu ku raacinayaa jihaadkii iyo la dagaalankii gaalada wuxuu yidhi man qofkii laa yaqdiru aan awood ulahayn calaa idhaari diin diintiisa inuu ku muujiyo fii daari lxarbi dhulka gaalada muxaaribiinta ah, ee aan nabadgelyadu inaga dhaxaynin qofka diintiisa ku maarata aan awood ulahayn inuu muujisto oo la jahro waqadara cala alhijrati awoodna ule inuu soo hijroodo dhul gaaruu jooga diintiisii wuu la dhuumanayaao ma muujisan karo awood ma laha ama cid markaa u hiilinaysa oo tolkiiyaho ilaalinaysa oo dhowraysa ma laha ama waxaabuu ka baqayaa inuu fidnoobo u gaaloobo dee ninkaa isagaa malaha imika waxaa la ilxaaqin karaa kuwii caruurta u baqanayeyne waqadara cala alhijrati hijradiina wuu awoodaa inuu dhul islaam tago oo balaayadan uu kaga badbaadayana wuu awoodaa oo diintiisa uu ku muujisto wajaba calayhi an yuhaajira waxa ku waajib ah inuu hijroodo liqowlihi tacaala ina aladiina twafaahum اlmalaaikatu aalimii anfusihim qaluu fima kuntum qaluu kunaa mustadcafiina fi lard qaluu alam takun ard llahi waasicata fatuhaajiruu fiiha maxaad u hijroon weydeen baa la odhanaya nabiguna alayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi ana bariu min kuli muslimi yuqiimu bayna adhuri اlmushrikiin wuxuu nabigu yihi beri baan ka ahay muslin kasta oo gaalo dhex jooga waxay markaa culamadu ku fasireen qofka noocaasa iyo diintiisii oo aanu muujisan karaynin gaaladii iska dhex joogay hijraa ku waajibaysa marka waman qadara kii awooda haddaba calaa idhaari diin diintiisa inuu muujisto ustuxiba lahu an yuhaajira hijradu markaa inuu soo hijroodaa sunno ayuunbay u noqonaysaa laakiin waxaa la yidhi dabcan waa kii aan ka baqanaynin in diintiisa laga fitneeyo islaamnimadiisana muujisan karayay way u fiicantah inuu soo hijroodo waa haddii aanu dhex joogiisu muslimiinta u fiicnayn inuu gaalada dhex jooga hadday saasi u fiican tahay oo dacwaddii uu dadka gaadhsiinayo oo uu rajaynayo hadduu gaaladaasi dhex joogo inay qaar badan soo is soo islaamaan oo diintii uu ku dhex faafiyo dhex joogaa la yidhi dhex joogaa fiican inuu dhex joogo yaa fiican waayahay waana inuu da awood u leeyahay meeluu markaa usoo hijroodo ay jirto meeluu hijroodaaba haddaanay jirin oo meelihii kalena ajnabi ku noqonayo eryayaan ilan imika qofkii soo islaamay meel alla meel u yimaadaba garan maayo waa ajnabi bay odhanayaan war waan soo islaamay waan idiin imidba ka yeeli maayeen xarameynki hadduu yimaado u yihahdo nin soo islaamay baana cashuur bixi bay odhanaya daa doonaysa inaad halkan joogto marka de markay musiibada noocaas oo kale ay timaado iyadu de waa xaalad gaara qofkii waaa iyaduna shari meel u hijroodo uu tago inuu helayo wuxuu yihi wljihaadu haddaba halkaas markaa markuu hijradii uu noo soo geliya iyo haddana jihaadkii ugudbaya wuxuu yihi waljihaadu gaaladii in lala jihaada fardun cala lkifaayati waa waajib kifaaiya oo idaa qaama bihi man fiihi lkifaayatu marka ay u kacaan cid ku filani saqaa alfardu can lbaaqiina intii kale fardigu wuu ka dhacayaa liqowlihi tacaala kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhun lakum wacasaa an takrahuu shay-a wahuwa khayrun lakum wacasaa an tuxibuu shay-a wahuwa sharun lakum markaa waa waajib in la jihaado oo gaalada lala dagaalamaa waa arrin waajib ah waaya kaasi markaa waa laakiin waa fardu kifaaya buu yihio in ku filan waanu inoo sheegi doonaa maarata qaabka loo jihaadaya iyo marka intee la joogaa duulaan la qaadaya iyo dhan wa inooga waa markii markaa xaaladu caadiga tahay laakiin xaalada gaara ah ayaa farducayn uu noqdaa waxaa ka mida tanu inoo sheegay wuxuu yihi waman xadara safa qofka dagaalkii soo istaaga goobtii dagaalka safkudebrigi hore saf baa marka dagaalamay marka goobtii dagaalka qofku hadduu yimaado oo min ahli fardi dadkii de jihaadku ku waajibi jiray wuu inoo sheegi doonaa ifaatka cidda uu ku waajibaye tacayana alayhi fardu cayn buu ku noqonayaa marka waa xaaladda koobaad ee fardu caynka uu noqdo oo waa idaa xadara saf liqowlihi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ida laqiitum aladiina kafaruu zaxfan falaa tuwaluuhum ladbaar waman yuwalihim ywmaidi duburahu إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا markaa in la sugnaada marka fardu cayn bay noqonaysaa lakin waa ciddii ahlulwujuubka ahayd dumarki iyo soo geli maayo wayustaxabu waxaa la suneeyaa alikhaaru min algazwi duulaanka in la badiyo oo de waxa fadliga kusoo arooray jihaadka wax aada iyo aada u layaab badan weeyaan wa dirwatu sanaami lislaam islaamnimada kuruskeeda halkii ugu sarreysay baarkii islaamka weey jihaadku marka xadiikiina waa kii ahaa man lam yazu walam yuxadi nafsahu biاlgazwi famaata famiitatu jaahiliya qofka aan markaa naftiisa jihaadka ugu sheekayn ama aan duuli duulnimaad aan duulin ama aan ugu sheekayn ama famiitatu jahiliya ama maata maarata fi khaswat min nifaaq labada mid ahaan bu ama khaslo nifaaqaa ku jirta ama miito jaahiliyaa bu dhintay saasa arrinta loo adkeeyey marka waxa weeyaan waa wax waana waajib kifaaiya waana wax aada u fadli badan de nabiga alayh الsalatu slam markii la weydiinayey ayu اlcamali afضل qaala iimaan biاllahi warasuuli qiila uma ayu qaala aljihaadu fi sabiili الlah qila qala bir waalida ama bir waalidin ka horreeyey saddexdaasuu sheegay soo ma bir lwaalideyn iyo aljihaadu fi sabiili illah markii ayaam dilxija fadligeeda uu nebigu ka warramaya cashru dilxija markii uu yihi maalmahan camal ka fadli badani ma jiro saxaabadii waxay ku yidhaahdeen wala ljihaadu fii sabiili اllahi ya rasuula allah ma xataa jihaadka ayaa camalka maalmahani uu ka fadli badan yahay yani halka ugu fog bay qaadanayaan moogta markaasuu yihi wala ljihaadu fii sabiili اlah ilaa rajulu kharaja binafsihi wa maalihi falam yarjic min dalika bishay in allaha ishtaraa min almuminiina anfusahum waamwaalahum biana lahm اljanة yuqatiluuna fi sabiili اllah fayuqtaluuna wayaqtuluun fayaqtuluuna wayuqtaluuna wacda calayhi xaqa fi اtawraati wاlinjiili wاlqur'an wman awfى bcahdihi min allah fastabshiruu bbaycikum اladii baayactum bih wadalika huwa alfawz اlcaظiim nusuusta soo koobi kari mayno jihaadka iyo fadligiisa sheegaysa laqadwat fi sabiili اllah aw rawxat khayru min addunya wamaa calayha buu nabigu calayhi salaatu wasalaam gelin hore oo jihaad loo socdo ama gelin dambe oo loo socdo ayaa adduunyo iyo waxa dul yaallaba ka khayr badan haddaba waa aqalu maa yujziu inta ugu yar ee gudaysa ee faralku uu ku dhacayo fii kulli sanatin sanad walba maratun waa hal mar sanad walba hal mar duulaan waa wa markaa sanadkii mar wax ka yar waajibaa ma jiro xajku sanad walba waa in kacbadii la maarata laga oogo marka afraadda loo eego marka ummadii loo eego sanad walba waa in la oogo zakadii sanad walba waa in mar la bixiyo soonkii bishii ramadan waa sanadkiiba mar markaa waajibaadkii sharcigiin buu isaguna ka mid yahay sanadkiiba hal mar buu noqonaya walam yukhli rasuulu sal slama min caamin eh, walam yukhli nabiy sal slama caaman min jihaad mundu furid markii la waajibiye laga soo bilaabo sanad bilaa jihaad uu nabigu ahaa alayhi salaatu wasalaam ma jiri waajibkaasi markaa dee dowladii islaamku saaraya wuxuu yihi fain dacat ilxaajatu baahidu hadday keensato ilaa akara minhu in mar wax ka badan duulimaad la qaado wajaba wuu waajibaya isaga laftiisuna wain dacat ilxaajatu hadday baahidu keensato ilaa taakhiirihi sanadkii in la duulimaad la qaadi waayo la dibdhigo lidacfi lmuslimiina muslimiinta oo itaal daran daraadeed waa sinamka jirta oo kale akharahu wuu dibdhigaya lakin de waxaa waajib in la diyaargaroobo waa la dibdhigaya ma waa la iska maaha ama inagu ma jihaadi karin oo awood badanya iska odhanaynaao deetana markaa gaalida waan iskala heshiinayna oo maaragtay heshiisya nabadeed un baan la saexanayna waxbana ma diyaarsanayno taas markaa ilahay si looga badbaadayo uma ega intaa ilahay lagaga badbaadayo uma ega wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala halkan markaa waajibaadka kifaayad waxaas kaga hadlaa walaa yajibu dalika jihaadku kuma waajibo ilaa calaa dakarin qof raga mooyaane baaliqin qaangaara caaqilin miyir qaba mustaicin awoodiile waayahay maxaa ku baxaya faama almaratu dumarkii wاlcabdu addoonkii wاsabiyu iyo qofkii yaraa falaa jihaada calayhim jihaad laguma laha kuwa kuwa iyaga jihaad laguma laha amaa dumarka de waa kii xadiidkii saxiixa ahaa yaa hal cala nisaai jihaadu markii ay tihi caaisha radia allahu tacaala canha muxuu nabigu ku yihi nacam calaykuna jihaadun laa qitaala ku bilaa dagaal unbaa idinka idinku waajibay addoonkiina isagana kuma waajibayo oo la shtaraa min anfusahum waamwaalahum jaahidu biamwaalikum waanfusikum male laa yamlik hada bal huwa mamluukun isaga ayaa la milkiyaa markaa waxaa la yihi khiaabkan jihaadku isaga kuma socdo ila jihaadka marka la sheego jaahaduu biamwaalihim waanfusihim baa la yiha biamwaalihim waanfusihim markaa waay alkaa arrintaas ay tusisay baa la yihi in aan isaga lagula khiaabeyn halkan sidoo kale de faqiirka soo socdana waa faqiirkii baa laga saam laga dhaafi doonaaba asna waa kasii welisa fain xadaruu hadday dagaal ka yimaadaan jaaza waa banaan oo de raggu waa iman jireen maxaa dumarku waa iman jireen adooma waa iman jireen looma diidi jirin caruurta nabigu caleyhi salaatu wasalaam ibnu cumar markuu afariy toban jirkaa waa kii celiyey dagaalkii uxud uxud buu ka celiyey isagoo afariyo toban jira marka haddana haddii ay yimaadaanoo de meesha goobta ay yimaadaan loo diidi maayo haddii aan markaa de iyaga loo baqanin wuxuu yihi walaa yajib ljihaadu calaa mactuuh qof waalan jihaad laguma laha walaa calaa gayri mustaic mukalifba maaha walaa calaa gayri mustaiic kii aan awoodeyna isagana laguma laha oo wahuwa kan aan awoodeyni alacmaa qofkii indhaha la-a walacraju iyo qofkii mxuu ahaaye laangaraha ahaa ama maarata maarata labadiisii lugood mid ahaan ay maqan tahay ama dhutiste xooggani uu ku jiro wاlmariidu aladi laa yaqdiru calى اlqitaal iyo kii bukay ee isaguna aan dagaalkii awood ulahayn intaba aayadda qur-aankaa sheegtay laysa calى اlacma xaraju walaa calى اlacraji xaraju walaa calى اlmariidi xaraju yani inay jihaadka ka tagaan wlfaqiiri wlfaqiiru غayr lmustaiicu waxa weeye kii faqiirka ahaa aladii laa yajidu maa yunfiqu calaa nafsihi wa ciyaalihi ee aan wuxuu naftiisa ku biiliyo iyo caruurtiisaba aan haysan waaya dee kaasina orodoo jihaadka tag la odhan maayo dadkii carruurtiisi wiiisi ay dayacan yihiin oo waxla ku biiliyaba aan haynin kuwan un markaa dadaal mooyaane isagana lama odhanaya baa la yihi orodoo soo jihaad aw laa yajidu saasaa nuskadayda ku qoran laakiin walaa yajidu baa nusakda kitaabka macuuy makhtuudka ahaa ay qorayaan lakin haddana waa xaalad labaad wey walaa yajidu maa yaxmiluhu awdaasaa marka xagga macnihii loo socdaayo sidoo kale kii hadduu doono nafaqadii caruurta iyo intan waabu helayaaye laakin laa yajidu maa yaxmiluhu wax uu fuulo oo qaada ma haysto wahuwa calaa masaafatin tuqsaru fiiha asalaatu jihaadkiina meel masaafatulqasria sideetan kiilo iyo wax ka badan buu jiraa lugeen la odhan maayo oo iyadana aayad baa laga qaatay walaa calى اladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xaraju ida naصxuu lilahi warasuulih ma calى اlmuxsiniina min sabiil wallahu gafuur raxiim marka aadda waxaa kasii horeysay nacam wajaءa almucadiruuna min alacraabi liyudana lahum waqacada aladiina kadabuu اllaha warasuulah sayusiibu اladiina kafaruu minhm cadaab aliim laysa calى الضucafاء walaa calى اlmarضى walaa calى اladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xaraju إذا نصحوا لله ورسuله mا على المحسiنiiنa من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذينa إذا mا أتوka لتحملهم قلت لا أجد mا أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا mا ينفقون marka kuwaasina iyagana dee waxba laguma laha oo waa ka ilaahay subحaanaه وataعالى yihi kuwaana dushooda dembi masaara kol hadii waxay fulanay waayeen wuxuu ihi walaa yujaahidu man calayhi daynu qof dayn lagu leeyahay jihaadi maayo ilaa biidni haniimihi kii daynta ku lahaayo fasaxa mooyaane waqiila waxaaba leeyii ijuusu fi dayni lmuajali dayntii maaratay aan wakhtigeeda la gaari way banaan tahay an yujaahida bigayri idnihi isagoo aan fasixin u iska jihaad marka maxaa laleeyahay haddii dayn lagugu leeyahay waxaad jihaadaysaa marka uu kuu fasixo kii daynta kugu lahaa marka daynta hadday haddii laakiin ay muajal tahay halkan waxaynu ka fahmaynaa inaanu jihaadeyn in aanu jihaadeyn baynu halkan ka fahmayna oo yani aanu u safrayn jihaadkiina laakiin sheekhu markii aynu tafliis soo maraynay dayntii muajalka ahayd inaan qofka loo xayirayn markuu sheegay ayaa wuxuu soo yirhi waqiila yumnacu min safari اjihaad waxaa la yihi safarka jihaadka daynta muajalkaa waa looga mancin qiil buu ka dhigay halkaa daciifu kasoo dhigay halkana walaa yujaahidu man caleyh dayn la biidni hariimihi muu kala qaadin xaaligii iyo muajalkii wa qiila yajuusu fi dayni muajalidii buu ka dhigay halkan uu qiil ka dhigay marka labadu dhinac unba isu raacayaan inkastoo qaarkood yihahdeen halkaana safarku ka hadlayy halkana jihaadka laf ahaantiisu ka hadlayy jihaadkiiba uu waajibi waayey safarkiisii siduu ugu banaanaani ama jihaadkiiba aanu u banaanayn siduu markaa safarkii ugu banaanaani markaa alaa kuli xaal sida markaa raajixi waa sidii uu halkaa hore kusoo rajaxay oo ahayd daynta muajalka ah jihaadkana ma diideyso safarkii jihaadkana ma diideyso mar haddii aan waktigeedii la gaadhi wuxuu yihi walaa yajuusu uma banaano liman axadu abaweyhi muslimun qof labadiisii waalid midkood muslin yahay ama labadiiba dee muslina an yaqzuwa inuu dullaankii galo jihaadkii min gayri idnihi waalidkiisii oo aan fasixin waa jihaadkii gaalada la raadsanyay kaynu ka sheekayna jihaadu alabkii weeyaan markaa waalidkiisii oo muslima qofku inuu markaa ujihaadkii tago looma ogola waayo waa safar halisa oo khatar ah waalidkuna de wuu kuu damqanaya markaa safarada khatartaa ah, waalidkoon kuu fasixin ma geli kartid wuxuu yihi fain adina lahu lgariibu qofkii daynta kulahaa hadduu saamaxayu yidhahdo iska bax aan ku ogolahay uma badaa lahu haddana ay arrin maaragtay uu isrogay waxba u muuqday wey badaa lahu waxbaa u muuqdayoo wuu isrogay qabla an yaxdura asafa intii aanu kii goobtii dagaalka gaadhin iyuu isrogay aw aslama axadu abaweyhi qabla an yaxdura asafa ama waalidkiisu gaalay ahaayeenoo xaggii jihaadku u kacay dhexdoo uu sii socdo ayaa labadiisii waalid mid islaamay lam yakzu ilaa biidnihim iska sii socon maayo kan waalidkiisu islaamina wuu weydiisan kii laga noqday ee la yihi waxa weeyaan fasaxii waan ka noqdan uu soo noqon wain kaana qad xadara safa haddii goobtii dagaalka uu joogo fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan mid wuxuu eegayaa dee qofkan daynta kule ama waalidkan xaqiisi fa fiihimaa fajaahid qowlna wuxuu eegayaa aayaddii ya ayuha اladiina amanuu ida laqitum اladiina kafaruu zaxfa falaa tuwaluuhm اladbaar iyo ida laqitum fiata fahbutuu markaa waxaa la rajaxayaa halkan maanta halis bay keenaysaa in la hado wa iska soo noqon karaa dhib bay keenaysaa iyo culays muslimiintii bay markaa niyadjab ku keenaysaa ma banaana marka waxaa la rajaxayaa marka yajibu thubuut inuu joogo oo dagaalka uu ka qeyb galo ayaa ku waajibaya wain axaaa alcaduwu bihim watacayana aljihaadu jaaza min gayri idnihi waatan xaalada kale e jihaadkii uu farducayn noqonayo wain axaata alcaduwu bihim cadowgii hadduu hareereeyo muslimiinta watacayana aljihaad oo jihaadkii uu muslimiintii farducayn ku noqdo jaaza way iska banaantay la jihaada min gayri idnihim waxba la weydiin maayo waalidkii kol haddii cadowgeena soo dul istaagay oo duulaan aynagu soo kiciyeen waalidna laga fasax qaadan maayo ku dayn kugu lahaana laga fasax qaadan maayo waa la difaacaya wadanka islaamka wuxuu yihi walaa yujaahidu axadu can axadin qofna qof kama jihaado waar hebelow anaa ku dirsaday ii soo jihaad oo aniga adigoo iga naayiba soo jihaad ma socoto waa iga soo tuko oo kale laa yujaahidu axadun can axad muslimiintu qof waliba markuu meeshii yimaado farducayn buu ku noqonaya markaa qof kale naaib kama noqon karo wayugra waaa la karaay marka halkan maaa imanaya yani waxa weyaan de waxbaan kusiinaya ama hadhow adigana lacag yar baan kusiinaya aniimadan anaa ka qeybgelay sheekadaasi ma soconayso wayugra waxaa karaahiya an yakzuwa axadun duulaan cidi inay qaado ilaa biidni limaami dowladii oo aan fasixin a jihaadka cidda maamuleysa waa dowladda marka dowladdii oo aan fasax looga haysanin oo aan ogolaanin in markaa gaaladii xarbiyiinta ahaa heshiisku aanu inaga dhexayn nabaddu aanu inaga dhexayn qola inta isir abaabusho ay ku kiciso waa karaahiyo xaaraan maaha kol haddii dawladdu ay dawlad muxaariba a ah tahay oo dawlad nabad inaga dhexaysa aanay ahayn waa lala dagaalami karaa laakiin waa karaahiyo oo dee dawladdu iyadaa qadaraysa waktiga ku munaasibka iyo qaabka u munaasibka iyo wixi iyadaa eegeysa marka waa inaan laga laga degdegin weeyaan wayatacaahad limaamu qofka madaxda muslimiinta u ihi wuxuu ka warqabaya alkhayla fardaha iyo tiknikada warijaala iyo rag iyo askarta la laa yasluxu minhaa lilxarbi wixii aan dagaalka munaasib ku ahayn munica min dukhuuli daari lxarbi goobta dagaalka inuu tago waa laga horjoogsanaya waa la gaadiidkii la eegi diyaaradihii lagu dagaalamayey askartii ciidanka wixii baa la wixii aan markaa munaasibka duqoobay waa iska reebaya maxaad meesha culays unbaad noqonaysa waba hadaan soo kordhinaynin oo aanad fikrad iyo waxba aanay kugu jirin iska joog baa walaa u ogolaan maayo inuu ciidanka soo dhex galo oo jihaadka uu tago limukhadirin niyad jabiye walaa liman yarjufu yurjifu bilmuslimiina iyo mid naxdin geliya muslimiinta niyad jabiya bal waa ina maxaynu hayna waxba ma inaga isna hayna arrinaynu doorkanaynu iska joognay bal waxay bal waxay wataanta bismi illaahi araxmaan dhinac walba way isaga yimaadeen saasuu odhanaya markaa kaasi waa mukadir wuu niyad jebinayaa muslimiinta murjifkuna war waxaa la sheegayaa qoladeeni aggaa in suxun loo laayay la sheegayaa buu le nimankii aad bay maarata usoo garaaceen baa laleeyahy magaala hiblaayi ina duqeeyeen baa laleeyahy warar kurikute kutirikuteenahoo aan aqii xaqaa'iq ahayn ayuu ummadda la dhex wareegaya waa buunbuuniye wuxuu buunbuuninayaa warar been abuura oo markaa muslimiinta markaa jabkooda iyo gaalada guushooda ka shake kaana murjif baa la yihahda mukhadilkana kan ka nixinaya kan muxuu ahay niyad jabinaya muslimiinta ee hankoodii hoos u dhigaya eh, maaratay warwarka ku beeraya kaana isagana mukhadil baa la yihahda labadaaba waa laga ilaalinaya ciidanka walaa yastaciinu bimushrikin gaalo ka haysan maayo ilaa an yakuuna fi lmuslimiina qilatu in muslimku uu yari waxoogaa maarata ciidan yaraan ay jirta mooyaane deetna loo baahdo waxoogaa gaalaa in lagu daro hadaba wladi marka maxaa loo baahanaya waladii yastaciinu bihi xasanu ra'yi fi lmuslimiina ciddan uu kaashanayaana markaa waa inay noqoto cid muslimiinta u niyadsan oo ra'yi fiican ka qaba laakiin mid muslimiinta dacaayadeeya oo muslimiinta naceb oon u niyad samayn kaa lagama aamina hadhuto in xagga dambe kaaga dhufto markaa kaasoo kale la kaxaysan maayo waaya waxaa kaloo shardiya baa la yidhi halkan oo lagu jamcinayaa nusuusta diidan arrintan iyo wamaa kuntu mutakida mudiliina cadudan iyo ana laa astaciinu bimushrikin iyo iyo waktiyada qaarkood in haddana la kaxaystay oo dagaaladii qaarkood ay muslimiinta kala qeyb galeen gaaladu waxaa lagu jamcinayaa baa la yidhi waa marka loo baahdo haddana hadday isku biiraan labada gaalaba laga adkaan karay laiska celin karay wayabda-u wuxuu ku bilaabayaa biqitaali man yaliihi min alkufaari gaalada xaggeena soo xigta ayaa dagaalka lagu bilaabaya wayabda-u bilahami falahami sida haddana u kala muhiimsan yihiin oo haddii kuwii inoo dhawaacay kuwa iska musaalimiina yihiin oo iska dhadhowo lala ka sheeya oo iyagu markaa ka dhib ka dhib badan waa lagu bilaabi karaa waa laga horreysiin karaa laakiin sida asalka waa in siday inoo soo kala xigaan yaa ayuha aladiina aamanuu qaatilu aladiina min اkufaar walyajiduu fiikum ilda wayebda bilahmi filahmi walaa yuqaatilu la dagaalami maayo man lam tablughu dacwatu qof aan diinta islaamkuba gaadhin xataa yucrada calayhi diinu xataa yucrida calayhi diin ilaa diinta loo sheego loo bandhigo qole aan islaamkaba garanayn oon islaamkaba maqal hadday yihiin laguma kicinayo ila ilahi waa kayii wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcaa rasuula jihaadkana waa nooc ciqaaba markaa kuwa aan diintuba gaadhin waxbaba loo sheegin oo waxaynu doonaynaba aan garanayn wa allo wax aynu ka rabnaba kuwa aan garanaynin lagu kicin maayo waaya wa yuqaatalu waa lala dagaalamayaa ahlulkitaabeyni labadii ahlulkitaab walmajuus iyo majuustii waa lala dagaalami ama wayuqaatilu imaamku wuu la dagaalami ahlalkitaabeyni buu la dagaalami labadii ahlu kitaabka iyo walmajuusa majuustiibuu la dagaalami haye ilaa an yuslimuu ilaa ay ka islaamaan aw yabdulu ljizyata ama ay cashuurta ogolaadaan wayuqaatilu man siwaahum wiii kuwaa kasoo haray waa lala dagaalami ilaa an yuslimuu dadka qaar unbaa jizyada laga ogolaada way noo iman insha allahu taala caqdiga dimada marka kuwii jizyada laga ogolanaya hadday yihiin de soo galaan inay islaamaan iyo inay jizyada bixiyaan wixii ka soo hadhay ee kuwii laga qaadayay aan ahayn waa lala dagaalamay ilaa ay ka islaamaan iyago xel kale male wayajuusu waxa banaan bayaatuhum in la miro habeennimo iyagoo iska huruurda sar dhexe ciidal la soo geliyo kol haddii hore dacwaddu usoo gaadhay waa wa nasbu lmanjaniiqi caleyhi madaafiicin lagu garaaco nasbigu waa taagidda la rakibi jiray marka in bahalki inta loo rakibo manjani manjani waa madfici berigaa hore dhagaxaan iyo waxba markaa la ololin jiray dhagaxaan ololeysaa lagu tuuri jiray marka in madaafiicdii lagu garaaco way banaan tahay gaaladii wa ramyuhum binnaar waxyaalo ololaya dab in markaa lagu tuuro waa caadi oo way banaan waa loo baahanya mararka qaarkood ama in biyaba lagu hafiyo hadday doonaan dumar iyo caruur a ku jiraan xaajadaa keensanaysa waytajanabu wuxuu iska ilaalinayaa qofka mujaahidkay waxa u fiican inuu iska ilaaliyo wey xaaraan maaha qatla abiihi wabnihi aabbihi ama inankiisii ama qaraabadiisii de mid kamidoo gaalada kusoo jira inuu si gaara u qasto inuu dilo isku dayo waa laga fiican yahay sidaanu kusoo marna ahlulbaqigiiba qofku qaraabadiisa dadkaa kale wixii ay ka dilayaan ha ka dilaane isagu markaa gaaladaa kale ayuu raadsanay ilaa mooyaane an yasmaca minhu inuu ka maqlo maa laa yusbaru calayhi wax aan laga laga adkaysan karin oo min dikri اllaahi tacaala ilaahay ku sheegid uu ku sheegayo wa min dikri rasuulihi sal slam rasuulka oo uu ku sheegayo xumaana wax aan iyadu adkaysi lahayn oo isagoo ilaahay caaya oo maqlay ama isagoo nebiga caayaya kaa isaga waxba u joojin maayo kaasi qaraabaqaraabanima uma hadhine kaa isaga waxa weya meeshuu ka toogan karaba uu ka tooganayo walaa yaqtulu النساء waالsibyaana dumarki iyo caruurta la dili maayo iyadu ma banaano xaaraan wey naha rasul an qatl nisa wasibyaan nebigu wuu diiday dumarkii carruurta in la laayo ilaa an yuqaatiluu inay dagaalamaan mooyaaneo waxaaba lagu fasiray culamada qaarkood ku fasiraan aayaddii qur-aanka ahayd qaatilu ladiina waxay aayaddu nacam aayadii jihaadka ku soo arooray يسألونك عن الهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا waxaad la dagaalantaan kuwa idinla dagaalamay lakiin xadudbina waa kuwaan idinla dagaalamin hala dagaalamin waa caruurtiyo annisaa wasib yaa ilaa an yuqaatiluu wuxuu yihi wafii qatli shuyuukhi aladiina laa ra'ya lahum dilka la dilayo odayaashii aan fikir ku jirin walaa qitaala fiihim dagaalna ku jirin kuwii aan dagaal iyo iyo aragti toona lahayn iyo talabixin toona aan lahayn waaya iyo wa asxaabi sawaamici kuwii cibaadada isaga go-a ee meelaha buuraha wax ka samaystay sawmacadu guri yar buul yaray meelaha ka dhisan ama dergad yar iyo wax noocaasay dhisan jireen oo iskaga cibaadaysan jireen bay ahayd kuwii markaa raahibi raahibiinta ahaa ama ruhbaanta ahaa ee asxaabu sawaamica ahaa ma la dilayaa kuwa iyo odayaashiyo duqaytida iyo kuwa markaa xanuunsan ee jiran iyo kuwooda iska ducafada itaalka daran ee aan dad dagaalamo ama tala soo jeediya ahayn qawlaani laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa shaaficiya marka la joogo midka sixada badani anahum yuqtaluun waa la dilaya shaafici waa ku adegayay gaalada uqtulu lmushrikiina buu isagu taagay waqtulu lmushrikiina xayu haqiftumuuhum meel alla meeshaa ku aragtaan dila annisaa wasibyaan baa si gaara loo soo reebay bes wixii kale raahib weeyaan waa qushigiisa waxa weeyaan kani waa oday duqaho dhulyaala waa mid xanuunsanaya waa mid ay iska soo kiraysteeno casiif xoolaha iyo waxaasuu ilaaliya isagu dagaalba kuma jiro waxaaso dhan waa la dilaya buli shaafi waa qowlka muctamadka laakiin qowl kale ayaa jiro culamaduna u badan tahay madaahibtuna u badan tahay oo kuwa inaan la dilayn oo aayadda tafsiirkeedana ay gelinayaan qatladiina ayadu ya waqatilu ladiina yuqaatiluunaku walaa tactadu marka qaatu ladiina yuqaatiluunakum kuwa idinla dagaalamaya marka kuwa mar da dagaal ahayn talabixina aanay ku jirin waa la iska daynayaa bayl taasay u badan yihin aaaar marta axaadiis kusoo aroorto si gaara ugu soo aroortay iyo aathaar iyo saxaaba iyana way jiraan waqaatiluu fi sabiili اlahi aladiina yuqaatiluunakum nacam wuxuu uhi wain tatarasuu bالnisaai wالصibyaan hadday dhufays ka dhigtaan dumarki iyo lam yumtanac min qitaalihim in lala in lala dagaalamo laga joogsan maayo waxay ogaadeen in inaan caruurta iyo dumarka layn markaasi iska soo horreysiiyey waana inagu soo siqaya miyaynu markaas la sugaynaa la sugi mayna inagu waynu kusii daynaynaa wixii uu ka dilayaba haka dila caruur iyo dumar iyo iyo ragba wain kaana macahum haddii uu la socdo qaliilun in yar oo min usaara lmuslimiina maxaabiis muslimiin ay qabsadeena lam yumtanac min ramyihim inaynu madaaficda ku garaacno inoo diidi maysa kaga joogsan mayno inay waxoogaa maxaabiisa inaga hayaan wain kaana macahum kaiiru minhum hadday maxaabiis badan inaga hayaan oo iyagaba leeg baa la yidhi ama ka badan lam yarmihim markaa madaaficdii lagu garaaci maayo ku garaaci maayo maarata dowladdii muslimiintu muslimiintii markaa garaaci maayaan ilaa idaa khaafa sharahum haddii da aynu markaa dhibaatadooda ka baqano mooyaane oo de iyagii aynagiina garaacayaan si kaloo aynu kaga badbaadnaana aynaynan jirin de markaa garaacaynaa inagoo markaa gaalada u qasteyn wain tatarasuu bihim hadday iska soo horreysiiyaan oo dhifas dhigtaan muslimiintii maxaabiista ahayd fii xaalilqitaal iyadoo dagaalkii lagu jiro lam yumtanac min qitaalihim inaynu la dagaalano ka joogsan mayno way soo siqayaan layn ayra anahu yutajanabu an yusiibahum laakiin waxaa la iska ilaalinayaa ayra anahu imaamku yatajanabu wuuu iska ilaalin mujaahidku wuxuu iska ilaalin an yusiibahu muslimiinta inuu ku dhufto wuu iska ilaalin gaalada ayuu isagu toogan wixii muslimiinta ku dhacana waxba laga weydiin maayo wuxuu yihi waman aamanahu muslimun qofkii qof muslimii uu magangeliyo siiyo gaalada kamida baaliqun muslimkaasoo qaangaara caaqilun miyir qaba mukhtaaru aan la qasbin xaruma qatluhu in dilaa waa xaaraan qof muslimi qofkii uu magangeliye siiyo gaalidaan la dagaalameynay qof muslim hebel banaa magangeliyey kiina wuu aqbalay khalaas xaruma qatluhu lama taabanayo oo dimat lmuslimiina waaxidat yascaa biha adnaahum buu nabigu alayhi الsalaatu wasalaam faman akfara muslima facalayhi lacnat اllahi wاlmalaaikati wاnnaasi ajmaciin qofka qof muslina magangelyadiisii jebiya oo qofkii uu magangeliyey ku ballanburiya naclada ilaahay iyo ta malaaigta iyo ta dadka dhumi dushiisa ha ahaato lama ogolo qof muslim qofuu magangeliyey in markaa la taabto wain aamanahu sabiyun haddii markaa qof muslima oo baaliga oo caaqilo mukhtaar buu haddaba haddii qofkan wa magangelyada bixiyo caruur yahay qofkan qaan gaadhin kii uu magangeli waman aamanahu ama wain aamanahu haddii uu magangeliyo sabiyun qof sabiy lam yuqtal la dili maayo kaa uu magangeliyey hayra anahu yucarafu laakiin waxaa loo sheegayaa anahu laa amaana lahu wax magangeliyaa inaanu haysan liyarjica ilaa mamanihi si dhulkii u aaminka ku ahaayda dhulkii gaalada uu noqdo markaa iminka la dili maayo lakin waa ley war carruurta waxoodu ma asixee bax socotag baa laleey inaga baxo xuduuddeenu idhaafo ayaan markaa abad abadda ku bilabayna haddaan doon waman aamanahu asiirun qofkii uu magangeliyo siiyo maxbuus ay qabsadeen oo qad uطliqa laakiin haddana ay soo daayeen biikhtiyaarihi ikhtiyaarkiisa qofkii uu ku magangeliyo markii la soo daayey kadib xaruma qatluhu in la dila xaaraan bay noqonaysa mar haddii isagoo la soo daayey uu magangelye fidiyey de muu qasbanay laakiin isagiioo maxbuusa marka uu magangelye bixinayo de waay waa nin la qasbayo isla aad badbaadi ee nin markaa waxa weeyaan ikhtiyaar leh ma noqonayo wuxuu yihi waman aslama minhum qofkii gaalada ka soo islaama fi lxarbi intii dagaalka lagu jiro aw fii xisaarin ama iyadiioo cunaqabatayn lagu hayo aw madiiqin ama isagiioo meel cidhiidhiya la geliyey ashahaata markii uu da nafta u baqay xaqana damaahu dhiigiisii wuu xafidayo wuu badbaadiyey wa maalahu maalkiisiina wuu badbaadsaday wa saana sikaara awlaadihi caruurtiisii yaryaraana wuxuu ka ilaaliyey can isabyi in la qafaasho hadduu qofkii ashahaato gaalkii intaynaan gacanta ku dhigin gacanta intaanad kusoo dhigin bu ashhadu an laa ilaha illa lah ashhadu anna maxamedan rasuul lah yihi khalaas umirtu an uqaatila الnaasa xataa yashhadu an laa ilaha ilا اllah wa ana maxameda rasuul الlah faإida qaaluuha casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum dhiigoodiiyo xoolahoodiiba waa iga badbaadiyeen soo ma caruurtiina de caruurtiina iyaguna muslimiin bay noqdeenba il haduu aboodis muslim bay noqonayaan wixi qaan gaari ba laga hadlaya awlaadda la sheegay oo sigaara sigaara awlaad kuwi aan qaan gaari tabacan bay muslimiin unoqonayaan khalas ba carruur muslimiin ad qabsanood odhanaysa waan qafaalinaya ma noqonayso wa saana sigaara awlaadihi can isabiy waman curifa waman carafa qofkii iska og waman carafa min almuslimiina min nafsihi qofkii ee naftiisa ku og balaaan filxarbi geesinimo iyo halyeynimo jaaza lahu waxaa u banaan an yubaariza inuu intu xaggaas gaalada u baxo uu yihahdo yaa iisoo baxaya yaa iisoo baxaya inuu yidhaaho laakiin waa ninka geesinimo isku og weeyaan adigoo xaaladaadu iska tacbaan tahay haddaad tirahdo waan baxaya oo dhowtolana muslimiinta aad niyad jab ku keento looma baahan laakiin markaad nahalisa tahay ayaa markaa waa wey arrintan way iska banaantay markaa lafteeda maaha mustaxab maaha inaynu inagu kaga horeyna mustaxab maaha waayo waxbaa iska dhici kara markaa way banaan tahay fain baaraza kaafirun gaal hadduu soo baxo oo uu yidhahdo yaa ii soo baxaya ustuxiba waxaa loo halkan la sunneeyaa liman carafa min nafsihi balaa-an ninka geesinimo isku og an yakhruja ilayh inuu ubaxo aniga uu yidhaaho laakiin waa inuu ciidanka ninka wata ee maaragtay taliyuhu waa inuu ogolaado oo u biidn imaam bil fain shuria haddii haddaba fain sharada gaalkaasi hadduu shardisto anlaa yuqaatilahu hayru waxaa ii shardiya buu yihi ka ii soo baxa mooyaane cid kale inaan inaan laysuu kay tegin waxaa ii shardiya inaan laysuu kay tegin hadduu sidaa yihi wufiya lahu bishardi waa loo fulinaya loogu tegi maayo ninkaa markaa ay isu baxeen ilaa an yuskila inuu dee muslimkii uu markaa de hanaqa gooye mooyaane oo de markaa de khalaas qof aan markaa nafi ku jirin uu ka dhigo de markaa arrintii dhammaate dagaalkii caadigaa bilaabmaya wey ninkii ka adkaatay d dagaalkii caadigaa bilaabmay hadda waa lagugu bilaabaya rasaasta aw yanhazima minhu ama uu ninkii muslimkaaha ka soo baxsado oo soo jabo de markaana iyadana mubaarasadii way dhamaatay fa yajuuzu marka dagaalkii caadigii baa banaamaya in marka hadda lala dagaalamaa way iska banaan wa in sharada hadduu laakiin marka hore shardistay allaa yutacarada lahu inaan la taaban karin xataa yarjica ila safi ama aan dilo ama ha soo baxsadee layma taaban kara ilaa aan raggaygii ku noqdo hadduu yidhaahdo wufiya lahu bidalika waa loo marka maslada hore shardi uma baahna baa layidhi fain sharada anlaa yuqaatilahu ayru waaba caadadaaba iska saasa oo nin labada nin ay subax in sidaa tahay xataa haddaan marki hore shardigaa dhiganin la taaban maayo waa loo fulinay walaysa lilmuslimi qofkii muslimkaa ah uma banaana an yansarifa inuu ka baxsado can inayni laba gaal nin muslimi laba gaal inuu ka baxsadaa ma banaana ila markii lanaga fud alaana kafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa fain yakun minkum miatun saabiratu yaglibu miatayn wain yakun minkum alfun yaglibu alfayni biidn illah marka halkaa wax ka hooseysa ilaa inuu yahay mooyaane mutaxarifan mid u xeeladaysanaya liqitaalin dagaal oo dhinac kale inuu kasoo gala doonay de markaa inuu dibu garasho marka xeelo dagaala inuu sameeyo iyada waa la ogoliyay aw mutaxayizan ilaa fiatin ama mid u meelaysanaya ciidan kale meel kaleoo ciidan kale uu joogo xayisku waa goobti mid markaa goob u wareegayo oo ciidan kale haba fogaada hadduu ciidankaasi ciidan kale mid markaa u wareegaya hadduu yahay iyadana waa caadi lakin dagaalki inu iskaga cararo baxsasho ay ka noqoto taas aan la ogolayn iyadoo ciidanku aanu labanlaab ka badnayn fain khaafa hadduu qofkii ah ka bao ama ay ka baqaan an yuqtala in la dilo faqad qiila waxaa la yihi lahu an yuwaliya inuu ka baxsado ciidan aan labadii ka badnayn way u banaan tahay waa la yihi liqowlihi tacaala walaa tulquu biaydiikum ila tahlukati wlmadhabu lakin madhabku waxa weeye anahu laysa lahu dalik uma furna gaalo aan labanlaabkaa ka badna inaad ka cararto ah, ah. hadday ku dirayaan jihaadka qaado ma shahaadada qaado qul hal tarabasuuna binaa ilaa ixda alxusnayeyn waa labadii ugu wan wanaagsanaa mid ahaan wey shahaadadu wain kaana biizaaihi akaru min ithnayni haddii cidda markaa qaabilsan soo qaabishay muslimkii markaa yani ka hor timid ay tahay labadii wax ka badan qofkii muslimkaa laba gaal wax ka badan haday ka hor yimaadeen saddex iyo afar waalaba calaa dani uu markaa aada ugu maleeyo anahu laa yahliku inuu iska celinayo oo aan inaan la dilayn hadduu u maleeyo falwlaa sida fiicani an yahbuta waa inuu ujirib dhigo oo aanu ka cararin hadduu iska celin karayo waayahay laakiin ma waajibaysa bay leeyihin oo aayadda ayaa laga qaaday wain alaba calaa danihi haddii melihiisa ay u badato anahu yahliku in markaa la dilayo falwlaa an yansarifa waxa u fiican iskaga cararo mar ka badan yihiin labalaabki ay ka badan yihiin in la dilayaana ay u badan tahay meeluu cararana u helaya iskaga cararo wa qiila waxaaba la yihi yajibu calayhi waa ku waajib inuu cararaa lakiin waxba waajibi mayse kol hadduu gaaladii wax gaadhsiin karayo hadduu wuxuun gaadhsiin karayo isagoo wuxuun ka dilay isagana ay markaa dilayaan waxba markaa waxa weeye way u fiican tahay inuu iskaga cararo laakiin inuu jihaadaana iyaduna waa khayr wuxuu yihi wain arara wain arara hadduu halis geliyo man lahu sahmun dadkii haniimada qori la siin jiray haddii uu halis geliyo binafsihi naftiisii fii qatli kaafirin si uu gaal usoo dilo mumtanicin gaal markaa waxa weeyaan ilaashan oo yani waxa weeyaan hubaysan oo isilaalin waa we yani dagaalami karaya fii xaalilqitaal iyadoo dagaalkii lagu jiro ayuu wuxuu halis naftiisa ugeliyay siduu mid gaal ahoo halisa usoo dili lahaa waanuu soo dili hadaba istaxaqa salabahu inuu furto ayaa u banaan wixii uu sitay inuu ka furto oo isagu uu qaato oo haniimadii la qeybsanaya aan lagu darina si gaara isaga loo siiyo iya banaano dee xadiidkii saxiixabaa man qatala qatiilan falahu salabu qofkii qof markaa dila isaga ayaa wixii uu ka furta iskale waaya waa qofkii haddaba ahlu sihaamka ahaa ee markaa haniimada qori dhammaystiran qaadanayay wain kaana laa sahman lahu hadduu laakiin qofkan halista intuu galay gaalka soo dilay uu yahay dadkii aan qoriga dhammaystiran lahayn walahu radun ee wax loo qariiri jiray sida caruurtii iyo dumarkii iyo hadday kuwaa yihiin faqad qiila waxaa la yidhi yastaxiqu gaalkan uu dilay slkiisi wiii ka furtay uu yeelanaya waal waana muctamadkii weyaan licumuumi xadii man qatala qatiila falahu salabu waqiila qiil baa isaga wuuu leeyahay laa yastaxiqu mayana isagu xaq uma yeelanayo oo de isagu maadaama aan marka horeba qori dhamaystiran haniimada kulahayn qofkan uu dilayna wixiu ka furtay oo dhamaystiran qaadan maayo wuxuu yihi wain lam yuarir binafsi qofkan gaalka dilay haddaan ugu xalisa gelin bian ramaahu sida inuu kasoo tuuray min kasoo ganay kasoo toogtay min asafi isagoo muslimiintiisa kaga dhex jira ayuubuu gaalka soo toogtay oo faqatalahu halkaasuu ku dilay aw qatalahu ama wuu dilay wahuwa asiirun isagoo maarata maxbuusa aw muskhanun ama isagii oo dhaawaca ayuu dhaawac tiray lam yastaxiqa kaasi waba isagu wixii laga furtay ninkaa qaadan maayo waayo waxba de ninkani nin ama la qabtaybaaba iska ahaaba ama dee wax halisoo gashay may jirin rasaasaad soo tuurtay unbaa ku dhacday ama de nin dhaawac tirtay unbuu ahaa markaa qofkii aan halis gelin isagu waxba yeelan maayo ilan haniime la qaybsanayaa jirayse haddii la yidhahdo ninkii nin dilayba isagaa iska wada qaadanaya hadhow maxaa la qaybsanay nin waliba ad wiis kii uu dilay wixii sii qaato markaa waxaa la wadaagaya ee haniimada la qaybsanayay waa dadkii sidaa caadigaa ah loo laayay laakiin kii halista u galay ayuunbaa salabkii qaadanaya wain qatala waaduu dilo waqatala kalqitaala isagoo dagaalkiiba iskaga tegey oo awinhasam ama jabayba gaal sii cararay ayuu xagga dambe ka toogtay lam yastaxiqa salamahu waxba ka qaadan maayo haniimada caadigaa lagu daray walow ishtaraka hanaana wain ishtaraka hanaani laba hadday isla dileen fii qatli laba hadday wadaagsadeen oo isla dileen ishtarakaa fii salabihi wixii laga furtayna way qeybsanayaan wain qaaca axaduhumaa yaday hadduu midi labada gacmood gooye wa rijlayhi iyo labada lugoodba afartaba wuu gooye waqatalahu aakharu ka kalena qoortuu ka jaray markuu kani afarta lg adinka gooye iyuu kana isaga iskaba sakaaraada de xaaladiisua liidato iyuu isaguna kurka hor dhigay fasalabu waxaa laga furto lilqaaici kii xubnaha gooyey baale nin iska eh, ibaraho markaa ayuu kani markaa dilay bay noqonaysaa wain qaaca axaduhumaa ka hore haddii uu gooyey ixdaa yadayhi labada gacmood oo mida wa ixdaa rijlayhi iyo labada caglugood oo mida markaa laba adin buu jaray gacan iyo adin buu jaray labada adin haduu jaro ama labada gacmo jarana waa la wa qatalahu aakharu ka kalena uu dilo fa fiihi qowlaani laba qowl iyo halkaa la isku khilaafay axaduhumaa midi wuxuu leey ana salaba lilawali waa muctamadke ninkaa labada xubnood gooyey iyaa ninkan wixii laga furto qaadanay waayo ninka waxa weeyaan ninkan de taxyiidka ku sameeyey ama yani hubka dhigis kolka qo gacan iyo iyo maarata caggoysay qofkii markaa ka dhigtay qof aan is ilaalin karin qof aan waxba iska difaaci karin markaa kaasaa yeelanay waani qawlka labaad wuxu le anahu lihaani mee kan dambe iyaa qaadanayo de dilay weli haddaa ninka waxbaa kusugnao gacanta kale waa ku ridi karaa buu leey wuxuu yihi wain qatala mraatan qof dumara ah haddii uu dilo aw sabiyan ama ilmo yar dilo fain kaana laa yuqaatilu haddii qofkan la dilay uu yahay mid aan marka hore de xaaraan baabata la dilaa haddaba lam yastaxiqa salabow wixii laga furtayna xaqu yeelmaayo hanimadaa lagu daray wain qatalahu haddii uu dilo qofkan caruurta ama dumarkaa wa huwa cala lqitaali isagoo qofkani dagaalamay ku yaroo dagaalamayo halis iyuu dilay ama gabadh dagaalamayso oo iyadoo lafteedu dee maaragtay aan raggiiba ka dhicin haddii la dilo istaxaqa salabow way dagaalamayso raggiiba la mid ahayde wixii laga furto waxaa qaadanaya kii dilay haddii halis u galay weeyaan wsalabu salabkan aynu sheegayna la qaadanayaa maa tahbutu yaduhu calayhi waa waxa uu gacanta ugu jira qofkan la dilay fii xaali qitaali markii uu dagaalamayey min hiyaabihi dharkiisa wa xuliyihi iyo dahabki iyo waxyaalaha ay xidhan yihiin iyo saacad iyo wixii lamidkaa wa nafaqatihi iyo sahaydii uu sitay wa farasihi faraskii u fuushana wa silaaxi iyo uu sitay wa qiila waxaaba la yihi laa yastaxiqu alxuliya maya waxyaalaha uu xidhan yahay dahabkaa dahabada uu xihan yahay la qaadan maayo iyo waa maarata seefta ugu xihan iyo iyo walminaqata suunka iyo walnafaqata sahayda intaa la qaadan maaye dharka iyo wixii soo haray iyo faraska iyo waxaasaa la qaadanayaana waa la yidhi oo waxay leey yani waxaan dagaalkii baanay qayb ka ahay dahabkan uu xihan yahy waxaan dagaalka looma adeegsado wixii dagaalka loo adeegsado baa la qaadanaya waa la yidhi laakiin wal awalu asaxuyo dee wixii laga furtay baa selab la yidhaahdo waxana wixii laga furtay weeyaan wain asara sabiyan halkanna wuxuu haddaba inoo gelayaa imika dadkii lasoo qaqabtay axkaamtoodii wuxuu yihi wain asara sabiyan ilmo yar haddii lasoo qabto muslimiinta ay maxbuusaan usoo qabtaan raqa saasuu addoon ku yahay sidaada gacanta lagu soo dhigo waaba addoon wooweyba xornimadii ka baxay fain kaana waxdaw hadduu keligii yahay oo aan waalidkiisii lala soo qabanin tabica saabiya fi lislaam kaa soo qafaashay ayuunbuu la noqonaya muslim iska noqonaya ilan isagaa dadka ugu dhow kaa soo qabsaday ayuunbuu raacayaayo muslim buu sidaa ku noqon mar haddaan waalidkiisii la socon wain kaana macahu haddii lala soo qafaashay axadu abaweyhi waalidkiisii wax kamida tabicahu fii diinihi waalidkiisaasuu la diin ahaanayaa oo noqonaya laakiin haddana aggii diinta de waalidkiisaa uga awleysan kan markaa soo qafaashay waalidkiisaasuu la diin noqonaya kol haddii labadiiba isku ciidan qura lagu soo wada qabtay maxaabiis qura ay ku wada jiraan taasi waa caruurtii wain saba mar'atan qof dumara haddii lasoo qabto raqat bilcasri iyaduna sidaada loo soo qafaashay iyaa waxay noqonaysaa addoon bay isu bedeleysaa fain kaana laha zawjun haddii la qabay oy xaas ahayd infasakha nikaaxuha guurkeedii wuu baaba-aya fasakhmayaa ilayn wlmuxsanaatu min annisaai ilaa maa malakat aymaanukum soadu maya dumarkii la qabay waa idinka xaaraan kuwa aada markaa milkidaan mooyaane saasay markaa iyagu ay markaa ku noqonayaan adoomo oo de markaa alaal bay noqonayan alaal ma noqonayan ilaa guurkoodii fasakmo ilan iyadoo la qabo oo nin xaasu ah kii markaa haddana milkiyey yeeshay xalaal u noqon mayse kaas kuwaasna waa dumarkii wain asara xura qof kuwii walwaalaana carruurtu bay lamid yihiin waayahay addoomihiina kolka horeba addoomay ahaayeen wain asara xuran nin haddaba qaangaara oo miyir qaba oo xor ah haddii maxbuus ahaan oo gaaladii maxbuus ahaan loo soo qabto falilimaami dowladdii ama imaamkii muslimiinta madaxweynihii muslimiinta waxaa uu xaqu leeyahay an yakhtaara fiihi inuu doorto maa yara maslaxata wixii uu dan u arko oo min alqatli in la laayo ah la soo qabtay walistirqaaq iyo in addoomma laga dhigo walmani iyo in laiska sii daayo bilaash lagu sii daayo wlmufaadaati iyo madax furasho la weydiiyo oo maxay isku furanayaan bimaalin ama ay xoola isku furtaan aw biman usira min almuslimiin ama maxaabiista muslimiinta in la isdhaafsado marka afartaasaa la kala dooran in la laayo in la adoonsado in la iska sii iyo in madax furasho la weydiyo madax furashadiina laba mid bay noqon ama lacag bay noqon ama maxaabiis la intuba way banaanta laakiin kolmatii maslaxada muslimiinta ku jirto iyaa la yeelaya haddaba fain istaraqa haddii addoonnimo ku xukumo ninkii xorta haddii la adoomeeyo wa kaana lahu zawjatun uu xaas lahaa infasakha nikaaxu guurkii u fasakmaya oo dawaynaga aayaddii ka fahanay dumarkii xaaska lahaa marka lasoo qafaasho in guurkoodii fasakmayo waxaynu halkaa ka ogaanay qofkii xorta ahaa ee addoon noqday guurkiisi inuu fasakmayo rag iyo dumarba wuxuu yihi wain aslama fi lsri haddii uu islaamo isaga oo maxbuusa markii lasoo qabtay kadib uu islaamo saqaa qatluhu dilkii meesha ka baxay lama dili karo qof uslna dili maaye wabaqiya alkhiyaaru waxaa la kala dooran un fi lbaaqi intii soo hadhay in la adoonsado iyo in madax furasho la weydiiyo iyo laska sii daayo fii axadi alqowleyni labada qowl ee maslada ku jira mid ahaan wuxuu leeyahay saddexdii kalea soo hadhay wayariqu fi lqowli alaakhari qowlna wuxuu leeyahayba may saddexdii kalema soo hadhine addoon buu noqonaya dumarkii carruurtiibu ku biirayaayo kol hadduu islaamayo qof aan la dilayn noqday dee de waxa weyaa ninkani il marka horba afartaa lakala dooranaye dilkii unbaa meesha ka baxay saddex kale noga haray wain arara binafsihi hadduu naftiisa qofku halis geliyey fii asrihi si uu gaalkan usoo qabto usoo maxbuusahaan ugu soo qabto waay deetana maxbuus buu soo helay faqatalahu imaam dowladdiiba markii marki imaamkii markii uu kala dooranayey dil buu ku xukumay waa la dilay ninkii aw mana caleyh ama bilaash buu kusii daayey fa fi salabihi ninkani haddaba madax ma furanayaayo ninkan dharkiya ma kala baxaya iyo w gaadiidka uu wato qowlaani laba qowl baa kusugan axadu mid wuxuu leeyahay liman asar ha soo qafaashay iyaa xaq ule marka la dilo gaalkan ama laiska sii daayo inuu kala baxo wiii u watay ilan kii dilay unbuu lamid yahay markaa isagaa xaqule waana qowlka muctamadka isaga ayaa sharkiisii iyo dhibkiisii naga kaafiyey markaa xaq buu yeelanaya inuu furto wathaani ka labaad wuxu le laysa lahu may kol haddaanu dilin ee uu soo qabtay haniimada unbuu ku biiraya wain istaraqahu hadii adoon lagu xukumo ninkii xortaa lasoo qabtay hadii adoonnimo loo xukumo la addoonsado aw faadaahu bimaalin ama lacag isku fura la yidhaahdo fahal yastaxiqu man asarahu kii soo qafaashay miyuu xaq uleeyahay raqabatahu marka adoon laga dhigay inu yihahdo anaa qaadanaya haddaba anigu addoonii noqonaya awil maalilmufaadaa bi haddii lagu furtayna inuu yihahdo xoolii isku furtay anaa qaadanaya xaq ma u leeyahay mise waxaas haniimadaa lagu daraya fiihi qowlaani laba qowl baa ku jira sida saxdiina waa in haniimada lagu darayo ilan xadiidku wuxu man qatala qatiilan falahu salabu imikana ninkii lama dilin marka waxa weeyaan salabkiisii mar haddii aan la dilin wuxuu noqonayaa isaga iyo wixii markaa xoole ka soo baxa ama kuwa lagu furtay ha noqdo ama kuwii isaga laga furtay ee sitay ha noqdee haniimada ayuunbuu ku biirayaa halkaa ku joogo wsala allah waslama calaa nabiyina maxamed